alxamdu lilaah rab lcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira qaala almualifuuna raximahum ullah almugaayara waxaynu ku soo jiray muxasinaat badiiciya oo laba qaybood loo qaybiyey muxasinaat macnawiya iyo muxasinaat lafdiya waxaynu joognay qaybta muxasinaat macnawiya ayaynu ku jarray marka nooca sagaaliyo tobnaad ee ka mida ah muxasinaat macnawiya baynu ka bilaabayna insha allah almughaayara muxasinadan waxaa la yidhaahdaa kala duwanaanshaa la yidhahdaa hiya madxu shayi bacda dammih waa in shay la dhaleeceeyo markii la ammaanay dabadeed aw cagsuhu shay baa la ammaanayaa markii la dhaleeceeyey dabadeed aw cagsuhu ama waa sidaa lidkeedoo waa la dhaleecaynaya markii la ammaanay dabadeed madxi iyo dammina waa kala duwan yihiin ammaan iyo dhaleecayn shay keliyana labaduba ku dhacayaan oo marba si loo sheegayaa waa nooc markaa dee balaaqa abay ah sheegaysa ka qowlihi fii madxi diinaar sida xariiri hadalku yidhi oo kale weeye maqaamaadkiisa cala lisaani abi zayd assaruuji fii madxi diinaar markuu diinaarka ammaanaayey akrim bihi asfara raaqat sufratuhu waa shicir dheer laakiin shatriga ugu horeeyay ka soo qabteen wuxuu yihi akrim bihi asfara maxaa ka wanaag badan buu yidhi shay weyn ayaa wanaaggiisa badnaysiiyey asfara xaaluu cawlan yahay raaqad sufratuh waxa wanaagsanaatay cawlaantiis bacda damihi fii qowlih taas oo ka dambaysay dhaleecayntiisu ku dhaleeceeyo ku caayay fii qowli hadalkiisuu yidhi taban lahu min khaadicin mumaadiqin asfara dii wajhayni kalmunaafiqin wuxuu yidhi khasaare iyo hoog baa u sugnaaday min khaadicin mid wax khiyaamaynaya oo mumaadiqi yacnii hadalkii jilcinaya wa dii wajhayni kalmunaafiqin cawlan oo laba weji u saaxiiba la wajilo ah aad munaafiq moodo adugu markaa waa dhaleeceeyey wuxuu yidhi wax alle wuxuu ku tarayaa ma jirto mooyaane inuu kaa cararo firaaral aabiqi dee markaad wax ku iibsato waa kaa tegay soo maa markaasaad ku intifaacday markuu saasoo kale kaaga cararo mooyaane wax alle wuxuu ku anfacayo wax ku taraya ma jirto lakiin wuxuu ku anfacayaa marka uu kaa cararo marka shaygii marna in la dhaleeceeyo marna la ammaano waa muqaayara waa laba shay oo kala duwan ama dhaleecayntu ha horrayso madxigu ha dambeeyo ama cagsigaba ha ahaato nooca labaatanaad taakiidulmadxi ammaanta in la adkeeyo bima yushbihu damma lagu adkeeyo wax dhaleecayn shabahaya darbaani waa laba nooc axaduhumaa midkood an yustasnaa min sifati dammin manfiyatin sifatu madxin waa in laga soo reebo min sifati dammin sifo dhaleecayn ah sifada dhaleecaynta ahoo manfiyatin la nafiyey oo la diiday baa waxaa laga istisnoonaya oo laga reebayaa sifatu madxin sifo ammaan ah calaa taqdiiri dukhuuliha fiiha waxaa looga soo reebayaa inay soo gelayso in la qadarayo inay soo gelayso in la qadarayo fiiha sifatu damiga ay soo gelayso macnaa waxaa laga soo qaadaya kaannahu in la leeyahay yacni wax markaa dhaleecayna ma leh oo wax xumaana ma leh mooyaane waxa iyo waxa waxa la soo reebayaana wuxuu noqonayaa wax ammaan ah marka kaannahu in la leeyahay wax dhaleecaynoo u sugnaatay ma jirto alal haddii laga tegi waayo dhaleecaynta haddii taasi aynay noqon dhaleecayn oo sifo xun aynay noqon yaa taasuunbaa u ceeba ceeb kale u leeyahay ma jirto taa la soo reebayna ceeb maba ahba xaqiiqatan ka qowlihi waa sida hadalkii naabiqata dubyaani u yidhi walaa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihinna fululu min qiraaci lkataa'ibi cid buu ammaanayaa dabeedna wuxuu ihi walaa cayba fiihim wax ceebi kuma sugnaa hayra anna suyuufahum mooyaane in seefahoodu bihinna fuluulun ay ku sugan tahay cacab ku sugan yahay seefaha ayaa halka wax lagaga garaaco ee afka ah bay xoogaa ka qararsan yihin halkaasay ka jajaban yihiin min qiraaci alkataa'ibi ay min ajli qiraaci alkataa'ibi katiiba waxaa la yidhaahdaa ciidanka ayaa la yidhaahdaa urursan ee fardoolayda ah ayaa katiiba la yidhahdaa kataa'ibna waa lagu jamciya waa tii la odhan jiray in lam tanfac ilkutubu nafacat ilkataa'ib hadday kutubtu wax anfici weydo kataa'ibta ama ciidamada wax anfaca waa markaa gaaladu markay diintii qaadan weyday loo sharciyeeyey in lala jihaado lala dagaalamo waa min baabi in lam tanfac ilkutubu nafacat ilkataa'ib marka min qiraaci ilkataa'ibi seefaha afkoodu wuxuu la yaraa burbursan yahay ama la jajaban yahay min ajli qiraaci ilkataa'ibi ciidamada markaa guutooyinka ah garaacistii ay ku garaacayeenee xoogga ula dhacayeen daraaddeed ayaa seefuhu afka ka yara jajabeen intaasi haddayna ceeb u noqonin nimankaas wax kaloo ceebay leeyihin ma jirto dee tan lasoo reebayna ceeb maahee waa ammaan oo in la yidhahdo cadowgooda si fiican bay isaga celiyaan oo siday u garaacayeen ya ee ay markaa waxa weeye lafahooda ula dhacayeen seeftaas ayaa seefuhu afka ka burbureen oo jajab yar yeesheen ama diiqdiiqimeen dee taasina waxa weye waa madhi marka haddaan taas ceeb lagu tirin oo taasi ayna ceeb noqon ya inaba wax kaloo ceeba maleh kaannahu in la yidhi ceeb maleh haddii laga tegi waayo intaasay ceeb leeyihiin intaasna ceeb maaha wa aanihima nooca labaad ee ta'kiidu lmadxi bima yushbihu damma noociisa labaad wuxuu noqonayaa an yuhbata lishayin shay baa waxaa loo sugayaa sifatu madxin sifo ammaan ah wa bacdaha waxaa dabadeed la keenayaa sifadaas biadaati istisnaa'in adaad faa'iidaynaysa soo reebis wax la soo reebay wa taliiha sifatu madxin ukhraa ay ku xigto sifo ammaanoo kale ammaantiiba ammaan laga daba keenaya ka qowlihii sida shaacirku hadalku yidhi oo kale weeye fatan kamulat awsaafuhu hayra annahu jawaadun famaa yubqi cala almaali baaqiya fatan waa wiil ay huwa fatan kamulat awsaafuhu ay dhammaystirantay sifooyinkiisu hayra annahu mooyaane inuu isagu jawaadun uu yahay deeqsi famaa yubqii ma reebaayo cala almaali baaqiya xoolaha innaba waxba soo reebi maayo siduu u farraqayo sidaa u bixinayo oo gees walba uga dhiibayo baan waxba la soo hadhay marka waa deeqsi dhaaf marka noocan laftiisa waxaa la odhanayaa waa ta'kiidu lmadxi bima yushbihu dama ammaantiibaa waxaa lagu adkaynayaa wax dhaleecayn shabbahaya marka labada noocba waxay soo gelayaan ta'kiidulmadxi bimaa yushbihu dam bay soo gelayaan maxay ku kala duwanayn labada nooc noocan hore waxa weeye waxay faa'iidaynaysaa cumuum walaa cayba fiihim ceebta waa la nafinayaa marka aya cayb oo dhan noocuu doonaba ha ahaado meeshuu doonaha kaga sugnaado baa loo diiday markaasaa innaba ceeb ma leh waa cumuum hayra markii istisna la keenoo hayra la yidhi waxaad filaysaa in ceeb la soo reebi doono yacni tatawaqac annahu yadkuru sifata dambin waxaad filanaysaa sifo dhaleecayna inuu sheego oo uu leeyahay ceebtaa yar buu leeyihi sidaasaad markaa filanaysa ilaa caadatan waxaa la bartay marka shay la nafiyo waxaa la soo reebayaa inay noqdaan cagsigiis saasaa la barto markaasaa waxa la yidhi hayra anna suyuufahum bihinna fuluulu min qiraaci lkataa'ibi waxay noqotay waxaa la soo reebaba sifatu madxin ceebtii laga nafiyey sifo kaloo ammaana laga soo reebay oo see looga soo reebi karaa waxaa laga tilmaamayaa waxaa la qadarayaa oo la niyeynayaa inay tani ceeb tahay markii ceeb kale loo waayo wuxuu bal hadda ceebtaha la xisaabiyo waa bal tan ceeb iskaga tiri tan inay ceeb tahay bal ku tiri haddii taa la qadaro laga soo qaado inay ceeb tahay ceeb kale ma lehe taasun buu leeyihi mid kale ma jirto waa ta'kiidu lmadxi bimaa yushbihu damma tan kale cumuumkaasi kuma sugnaa waayo sifada dammiga ah nafyin e sifatu madxin baa la sugayaa marka hore marka dambena sifatu madxin baa laga daba keenaya marka labadu waa kala caamsan yihin ayuhumaa awkadu fi lmadxi labada kee ku sii adayg badan ammaanta ama ablaq ku ah ta hore waayo ta hore ceeboo dhan baa la nafiyey waxaana la isticmaalay adawaat alcumuum walaa cayba waxaa la keenay laa annaafiyatu liljins la tabri'a laadii tabri'ada la odhan jiray ama annaafiyatu liljinsi baa la keenay waa noocii cumuumka naska ku ahaa wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida buni aw ziida min munakaru ma aragta walaa cayba fiihim aya cayb baa nafyigu ku dhacaya kaainan maa kaanat markaasaa waxaa la soo reebay shay aan ceeb noqonayn xaqiiqatan laakiin laysmoodsiin karo inay ceeb noqonayso oo seefuhu afka inay ka yara jajaban yihiin waxaa lays ys odhan karaa dee waa yaro naqsi oo waxaa ka fiican dee seefahooda afkooduna inuu yahay saalim oo innaba wax jajab aanu lahayn laakiin markaad garato sidii cadowga loola dhacayey ee loogala ciil beelayey inay afka ka yara qaradhay yaa oo intaa yari gaadhay markaana waxaad garanaysaa inay xaqiiqatan ceeb aynay ahayn wa intuu wuhima annahaa cayb waxba la ismoosiiyena ceeb tahay nooca labaad maxay noqonaysaa sifo madxi baa la sheegay waxaa la yidhi ammaantaasu ku sugan mooyaane markii la yidhi hayra annahu maada tatawaqac ma inuu madxi sheegi doono mise inuu dami sheegi doono inuu dami sheegi doonaad filays markaasaa wuxuu ka daba keenay ammaan kaluu ka daba keenay wuxuu ihi fatan kamulat awsaafuhu waa wiil ay dhammaystirantay sifooyinkiisu hayra annahu jawaadun famaa yubqi cala almaali baaqiya mooyaane inuu yahay deeqsi oo aanu xoolihii waxba reebayn deeqsinimadu siday uga badatee si wax walba u bixinayo yaa ayaanu waxba soo baaqi yeelin waa sida kii la yidhi waxa falyataqi illaha saa'ilu ya ilaahay ka boqo ka wax weydiisanaya wax allo wuxuu reebaya ma jirto wax walba waa bixinayaa maa qaala laa ilaa fii tashahudihi lowla tashahudu lakaana laa'uhu nacan buu ku leeyihi marka amsilo badan oo kale ayaa jirta oo mawduucaas ku saabsan walaa cayba fiihi hayra anii qasadtuhu fa ansatniya alayaamu ahlan wa mawtina wuxuu idhi shaacirkii ceebi kuma sugna mooyaane inaan u qasday oo maalmuhu ay iilowsiiyeen ehelkii iyo dhulkaygiiba iilowsiiyeen ninbuu ammaanayaa markaasuu wuxuu leeyahay innaba wax eeba ma leh haddii laga tegi waayo wuxuu ceeb leeyahay la jooggan la joogay ikraamka iyo sharfista iyo wanaajinta iyo soo dhowaynta iyo marxabaysiinta ya waxaan ku ilaaway ehelkaygii iyo waddankaygii baa ku ilaawayba wakhti wa gooruu tegey maba ogaanba marka ceebtaasu leeyahay ceeb kale male dee qofka wanaaggu kuu samaynayay aad ku ilowdo wixii qaaliga agtaada ku ahaa oad xasuusanba weydaa xaqiiqatan ceeb maaha in ceeba taasu leeyi wax kale male wax ceeba male xagga qur'aanka waxay culammada qaar u tusaaleeyaan ta'kiidu lmadxi bima yushbihu damma wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu yacnii wax alla waxay ku ceebeeyaan oo ku nacaan oo ku karaahiyaystaan may haynin mooyaane inay ilaahay rumeeyeen bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa gaalada asxaabuulukhduud dhibaataynaysay oo leynaysay oo gubaysay ceebay ku nacaan oo ku karaahiyaystaan mu'miniintaas innaba mu'miniintaasi ma lahayn mooyaane inay ilaahay rumeeyeen dee inay ilaahay rumeeyaan ma ceeb wax lagu nacaabaa maya waxay noqonaysaa bay yidhahdeen ta'kiidu almadxi bima yushbihu dam mawaadic kaloo la midina waa jirta waayahay shaacirkii wuxuu yidhi maa naqamuu min banii umayata ilaa annahum yaxlumuuna in hadibuu nimankii boqorrada ahaa ee reer bani umaya dadku wax kale kumay nicin oo kumay karaahiyeysan wax ceebay ku naceen ma jirto ilaa annahum yaxlumuuna in hadibuu mooyaane inay dul qaadanayaan markay cadhoodaan oo boqorro inay markay cadhoodaan dul qaataan ma ceebba ah yaa maya waa kamaal waa madx hadday kay u cadhoodaanba ay tallaabo cad ka qaadaan oo awooddooda ku isticmaalaan ta waxay noqonaysaa nuqsaan marka waxay noqonaysaa ta'kiidu lmadxi bima yushbihu damma noocaasay noqonaysa waayahay nooca koob iyo labaatanaad ta'kiidu dammi bima yushbihu lmadxa darbaan waa taa aynu soo aragnay lidkeeda dhaleecayntii baa la adkaynaya oo waxaa lagu adkaynaya wax shabahaya oo u eg ammaan u eg taasina waa laba nooc darbaani aydan alawalu ka koowaad an yustasnaa waa in laga soo reebo min sifati madxin sifo ammaan ah sifada ammaantoo manfiyatin la nafiyey oo la diiday waxaa laga soo reebayaa sifatu dammin sifo dhaleecaynaa la soo reebaya sifada madxiga waa la diiday waa la nafiyey oo ma jirtaa la yidhi sifo dhaleecaynaa la soo reebay waxaa loo soo reebaya calaa taqdiiri dukhuuliha fiiha in la qadaraayo inay soo gudagelayso in la qadarayo waxaa laga soo qaadayaa sifada dammiga ahi inay madxiga ka mid tahay saasaa laga soo qaadaya la qadarayo xaqiiqatanna madxi ma aha naxu fulaanu laa khayra fiihi ila anahu yatasadaqu bima yasriqu ninka hebel la yidhaahdo laa khayra fiihi inaba wax khayri kuma jiro khayr oo dhan baa laga nafiyey ilaa maxaad filaysaa waxa la soo reebayana maxay noqonaya maadaa tatawaqac waxaa la filayaa waxa la soo reebaya inay madxi tahay oo la tilmaamayo khasladaasu wax ammaan oo wanaagsan leeyihi ya wax kaloo la qaata ma leh in macnuhu wuxuu haddaba yidhi fulaanun laa khayra fiihi hebel ninka la yidhahda khayr ma leh ilaa annahu yatasadaqu mooyaane inuu sadaqadaysanayo bimaa yasriqu wuxuu xado dee wuxuu xado inuu sadaqadaystaa oo dadka xoolahoodii sadaqadaystaa ma ammaanba maya ammaan ma laakiin waxaa laga soo qaaday tasaduqaa xoolihii uu xaday uu sadaqadaysanayaa kaannahu inay tahay qadar khayr ah ama qadar ammaan kaanahu kaannahu in la yidhi ninka hebel la yidhahdaa khayr ma leh alleelay haddii laga tegi waayo khayr hadday noqon karto intaasu khayr leeyihi dee intaasina khayr xaqiiqatan ma laha waxay noqonaysaa ta'kiidu dammi bima yushbihu almadxa ayuu noqonaysaa marka tii horey liddi ku tahay tii hore sifata dammin baa la nafyinayey oo la diidayey sifo madxi baana la soo reebaayey oo la qadaraayo inay markaa damiga ka mid noqonayso xaqiiqatan laakiin sifatu madxin ah suurada lays odhan karo waa dami laakiin xaqiiqada hadday noqoto madxi noqonayso shay min xaysu suura wuxuu ekaan karaa inuu yahay dami min xaysu alxaqiiqana wuxuu noqonayaa madxi wa kadalika shay baa laga yaabaa suurada iyo muuqaalka inuu u ekaanayo inuu madxi tahay xaqiiqatanna dami noqonayo sida tan aynu joogno kale fulan laa khayra fiihi ila annahu yatasadaqu bima yasriqu wuxuu yidhi laa fadla lifulaanin ila annahu laa yacrifu lijaari xaqahu wax fadliya innaba hebel ma leh ilaa annahu waxaa la filayay shay fadliya in la soo reebo lama soo reebine dami kale lasoo reebay laa fadla lifulanin ila annahu laa yacrifu lijaari xaqahu ninka hebel la yidhahdaa wax fadliya innaba ma leh mooyaane inaanu deriskiisa xaqiisa garanay oo wax xaqa aanu deriska u garan oo deriska inuu xaq u garan waayaa ma shay wanaagsan baa maya marka waxaa laga tilmaamayaa kaannahu in la leeyahay intaasi haddaynay noqon wanaag aynay noqon marka aad loo tafniido lays yidhaahdo allele wanaag ka baadha baadha baadha baadha intaasaa la helayaa intaasi haddaynay wanaag noqon wanaag kale male dee intaasina wanaag maaha maxaa laga soo qaaday inuu yahay eber saasaa laga soo qaaday khala min alfadli hayra annii araahu fi lxumqi laa wuxuu idhi fadli wuu ka maran yahay mooyaane inaan anigu ku ogsoonahay nacasnimada cid kula beratamaysa inaynu jirin haddii la beratamo oo baashaa loo beratamo isaga innaba cid kula beratami kartaa ma jirto fadli intaasuu leeyihi ila suurada haddii la eego waa nooc dheerayna sooma in ninkii lala beratami kari waay marka suuradii muuqaalka waxay u eg tahay nooc madxiya inay tahay laakiin xaqiiqatan maxay tahay xaqiiqatan waxay tahay yacni demmi bay tahay waa dammun calaa dammin waa dhaleecayn dhaleecayn la kor saaray weeyaan hayra annii araahu fi lxumqi laa yujaara araahu bimacnaa aclamuhu waxaan ku ogsoonahay xumqiga laa yujaara inaan lagula beretamayn bimacnaa nacasnimada haddii imtixaan laga qaadi lahaa isagu wuxuu keeni lahaa boqol kiiba boqol halka dadka qaar ay keenayaan eber ya marka jaa'isada isagaa qaadan lahaa aljaa'iza lilxumqi isagaa qaadan lahaa wahaani nooca labaad an yusbata lishayin waa in shay loo sugo sifatu dammin sifo dhaleecayn wa yu'taa bacdaha waxaa la keenayaa dabadeed biadaati istisnaa'in adaatu istisnaa ayaa la keenaya adaatu istisnaagaasoo taliha ay ku xigto sifatu dammin sifo dhaleecayn ah oo ukhraa kale ka qowlihi waa sida shaacirku hadalku yidhi huwa alkalbu ila ana fiihi malaalatan wa suu'a muraacaatin wamaa daaka fi lkalbi huwa alkalbu ey weeye buuyi xalayaa noocaas markaynu soo maraynay fannu lbayaan huwa alkalbu marka la yidhahdo maxay noqonaysa ma isticaara mise waa tashbiih baliiq ya waa tashbiih baliiq isticaara maxaa u diideen yacni mushabbah iyo mushabbahu bihigii labadaba waa la sheegay mar haddii labadaba la sheegay isticaaro ma noqon karo idan muxuu noqonaya tashbiih buu noqonaya maxaa loo yidhi waa tashbiih ee loo odhan waayey waa majaaz ya tashbiih waa qadariy yani isticaarada ayaa majaaska ka mid ah, waa nooc ka mid ah marka haddii mushabbaha la sheego oo mushabbahu bihiga la xadfo laakiin wax u mulaa'im ah oo u munaasibo mushabbahu bihiga la raaciyo awsaaftii lagu yaqaanay iyo lawaasimtii lagu yaqaanay mushabbahu bihiga isticaara noqotaa haddii mushabbahu bihiga la sheego oo mushabaha la xadfana markaana isticaaro waa nootaa laakiin mushabah iyo mushabbahu bihi labadoo wada jooga isticaaro lama yidhahdo aslanba isticaaro ma noqonay wuxuu noqonayaa ilaaba ilaa tashbiih maxaa loo yidhi tashbiih uu noqonayaa waxaa loo yidhi shakhsigan insaanka ahee la sheegaya caynal kalbi inuu noqdaa wax dhici kara maa hada mustaxiil in la yidhahdo waa insaan oo waa aadami haddana la yidhaahdo waa kalbi waa khayru mumkin wax dhici kara maa ama insaan buu yahoo kalbiyadu meesha ma taallo eynima meesha ma taallo oo caynal kalbi inuu noqdaa ma dhici karto ama kalbi laftiisii buu yaho insaan inuu noqdaa ma dhici karto marka mar haddii la yidhi waa insaan haddana waa ey waxaad garanaysaa inay tahay kala duwanaanshaha labadaasi kala duwan yihinoo isku mid aynay noqon karin inay ilaaba ilaa laasimsanayso keensanayso in la yidhaahdo waa min baabi tashbiih liyasixa alkalaam liyutaabiqa alwaaqic ilaa haddii kale haddii la yidhahdo waa isagoo insaanu caynulkalbi yahay wuxuu noqonayaa kadib waa ikhbaarun bima yukhaalif alwaaqic hadalkana waxa weeye dee inta la asixin karo in la asixiyo sooma marka idan taqaayurka ay kala duwan yihiin waxay laasimsanaysaa si loo asixiyo in la yidhaahdo waa min baabi tashbiih tashbiihana waxaa la yidhahda tashbiih baliiq ayaa la yidhahda maxaa loo yidhi tashbiih baliiq lima ha waa garta baliiq buu noqonayaa oo in la sheego iyo in markaa waxa weeye la xadfo keeba ablaq ah in la yidhaahdo huwa kalkalbi fi lkhisa iyo in la yidhaahdo huwa alkalbu ayuhuma ablaq keeba dheeraansho badan in la yidhahdo ey buu la mid yahay oo sifada xumaanshahee caynkaasuu kala mid yahay in la yidhaahdiyo in la yidhaahdo waaba kalbigii ayuhuma ablaq athani huwa alkalbu ablaq waxay ka xeeldheeraansho badan tahay in arkaanta tashbiiha la dhammaystiro oo afartaba la dhammeeyo ama yacni waxa weeye mushabbaha iyo mushabbahu bihiga iyo adaatu tashbiiha saddexdaa la sheego mid walba waxaa ka xeel dheeraansho badan in saddex ka mida la sheego iyo in afartaba la dhammeeyo in labadan keliya la sheegaa ablaq ka ka xeel dheeraansho badan waayo in la yidhaahdo shakhsigani eygu matelaa oo uu shabbahaa iyo ilaa waarwaaba eygii haa isaga laftiisii weeye in la yidhaahdo libaaxuu shabbahaayoo la mid yahay iyo ilaha waar waa bahalkiioo soo yururan waa libaaxiba waxaa ka xeel badan dee ilaha waa libaaxa laftiisa waar waa bahal ayaanu ku cunin dharka uu sitaa ku kadsoomin waa bahal marka taas ablaha huwa alkalbu wuxuuhi waa ey ilaa anna fiihi malaalatan mooyaane waxaa ku sugan waxaad filaysa inuu soo reebaayo wax madxiyo ammaan ah markuu buu yidhi cay waa u dhammeeyey soo ma ilaa anna fiihi markuu yidhina waxaad islahay allele hadduu wax u soo yaro reebayaa uu leeyahay intaasuu eyga kaga sitaa wuxuuse soo reebayaa waa wuxuu leeyahay eyga waa kaga liitaa ilaa anna fiihi malaalatan inay ku sugan tahay mooyaane daalitaan uu ashyaada ka daalayo iyo wixii ay ahayd inuu qabto aanu qabanayn wa su'a muraacaatin iyo ilaalintiisu inay xun tahay oo wuxuu eygu ilaaliyey aanu ka daalin uuna ilaaliyo isagu ma ilaalin kare taa waa kaga liitaa wamaa daaka fi lkalbi intaasi eyga kuma sugna madkuurkan la soo sheegay eyga kuma jirto macnaa wuxuu tilmaamayaa intuu ey ku matelay ey marka wax lagu matelayo sida badan waxaa wax loogu matelaa sifooyinka liite u leeyihi waa sida qaalibka ah calaa sabiil qila waxa dhacdaa sifooyinka wanaagsana uu leeyahay in wax laga tego wa kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu shaatibi muxuu tilmaamayay waxaad noqotaa eygoo kale noqo oo ehelkiisu way fogaynayaan haddana maca daalika inuu ixsaan fale oo markaa isagu wanaaggii u falo kama gaabinayo eygii haddii ciddii haysatay ay gaajaysiiso iyo haddii aynay waxba siinin wuxuu cabbo iyo wuxuu cuno toonna haddaynay siinin ya isagu halkiibuu ixsaankii ka hayaa ciddii soo marta waa ku qaylinaya waa ilaalinayaa halkiibuu ka hayaa marka iyadoo aan wanaaggii loo samaynayn buu isagu wanaaggii halkii ka haynayaa marka waxaa ku sugan xusnu muraacaa waxaa ku sugan ilaalinta ka daalis la'aan aanu ka daalayn had iyo habeen halkaasuu markaa waxaa joogaayo eygaa la rabaystay wixii lagu barbaariyey ee lagu rabeeyey ayuu markaa ku foogan yahay qofkii soo maraba waa ku qaylinaya cidi inay markaa gasho uma ogola wixii la yidhi ilaali sidii buu u ilaalinayaa farqina ma kale lahaa in la gaajaysiiyo iyo inaan la gaajaysiin marka xusnu muraacaa baa ku sugan marka wuxuu tilmaamayaa ninkani eygoo kaluu la mid yahay laakiin wuxuu eyga kaga duwan yahay waxaa ku sugan malaala oo su'a muraaca ilaalintiisu inaan fiicnayn oo ixsaankiiyo wanaagga ma ilaaliyo yaa shaqada xifdiga iyo waxyaalahaana waa ka daalayaa malaaladu waa sa'aama wamaa daaka fi lkalbi madkuurkan lasoo sheegay eyga kuma sugna ee isaga waxaa ku sugan xusnu muraaca wa cadamu malaala marka wuxuu tilmaamay intuu xumaan u sheegay ayuu xumaantii wax ka soo reebay waxa uu soo reebayana waa sifatu damin oo la tilmaamayo inuu kaga sii liito eygu kaga sii liito waayahay waxaa la mid a fulaanun xasuudun ilaa annahu namaamun ninka hebel la yidhaah waa nin xaasidnimo badan mooyaane waa nin diradiraalo oo dadka isku dira xasuud markii la yidhi waa xaasidnimo fara badan yahay ya xasadkiisu aad buu badan yahay markii wax laga soo reebay waxa la soo reebay waxay noqotay inuu yahay namaam khaslo kaloo xunna inuu ku darsaday oo dadka warka u kala qaado isku diro waa idaafatu damin ilaa damin waa idaafatu damin ilaa damin waxaa la yidhaahdaa ninbaa wuxuu yimi boqorkii muctasimin oo habaan filayaa boqorradii cabbaasiyiinta boqor ka mida ayuu yimi waa boqorkii sideedaad markaasuu maxaa tahay markaasuu yihi waxaan ahay gabyaa oo maxaad ka gabaydaa amdaxu lkuramaa buu yidhi waa adumu lbukhalaa dadka deeqsiyadaa waa ammaanaa buui kuwa bukhaladaana waa caayaa oo haddaana waxba ku siin buu yidhi maxaad odhan lahayd wuxuu yidhi aminnii calaa nafsi ammaan isi inaanad waxba yeelin markaasuu qad ammantuk ammaan baan ku siiyey markaasuu wuxuu uhi muluuku bani lcabaasi fi lkutubi sabcatun walam ta'tina can haaminin lahumuu kutbu kadalika ahlu lkahfi fi lcaddi sabcatun khiyaarun idaa cudduu wa haaminuhum kalbu wa inii la uclii kalbahum canka rifcatan liannaka duu danbin walaysa lahu danbu ila wuxuu yidhi waxaan ahay boqorkii sideedaad ee cabbaasiyiinta markaasuu wuxuu yidhi mulugta banilcabbaas kutubta toddobay ku yihiin ya kutubta toddobaa lagu sheegay ka sideedaad xaggiisa wax kutubi kuma iman buuri ya kadalika ahlulkahfi fi lcaddi sabcatun fi lkahfi sabcatunna way yidhahdaan khiyaarun idaa cuddu wasaaminhum kadbu asxaabuulkahfiguna tirada ama suuratu kahfi gudaheeda toddobay ahaayeen oo lagu sheega khiyaarun idaa cudduu waa toddoba khiyaar ah marka la tiriyo wa kalbu ka ku sideed ahina ey buu ahaa buuri asxaabulkaafigii toddobada ahaa ey baa weheliye buuri wa innii la uclii kalbahum canka rifcatan eyga asxaabulkaafi waan kaa sarraysiinayaa iyo isagaan sarraysiinaya xagga korraynta liannaka duu danbin walaysa lahu danbu waayo adigu dembi baad leedahay laakiin isagu dembi ma lahayn isagu dembi ma lahayn marka maxay noqonaysaa taasi taakiidu addammi bima yushbihu almadxa waa yahay aduu si kalena waa u sheegaan laakiin sidaasay kolley xawaashida qaarkood ay qoraan marka labadaa nooc waxaa la yidhahdaa midna taakiidu lmadxi bima yushbihu damma midna waxaa la yidhahda taakiidu dammi bima yushbihu almadxa marka sidan loogu keenaayo maxaa looga jeedaa waxay dhahan culamadu waxaa looga jeedaa usluubka caynkaasi cajiibka waxaa loogu sheegayaa si cidda lala hadlayo loo baraarujiyo ayaa looga jeedaayo si waxa weeye markaa nafta aad u soo jihidanaysa oo farax gelinaysa oo daalka ka bi'inaysa usluubka noocaasa in loogu sheegaa la rabaa attajriid nooca labiyo labaatanaad waxaa la yidhaha tajriid baa la yidhahdaa huwa tajriidku an yuntazaca waa in laga soo siibo min amrin arin oo dii sifatin sifo u saaxiiba amrun aakharu arin kale arrinkaa kaleoo miluhu la mid ah oo fiiha mubaalaqatun mubaalaqa ay ku sugan tahay likamaaliha fiihi dhammaystirankay ku dhammaystirantahay daraaddeed ayaa loogu soo jiidiyey likamaaliha fiihi wa yakuunu bimin wuxuu noqonayaa intizaacaasi mar mid ku xasilaya xarafka min in la adeegsado ama xarafka fii in la adeegsado ama xarafka baa in la adeegsado marna wuxuu noqonayaa xuruuftaa mid ka mida yadaan la adeegsanin in tajriidka lala yimaado naxu lii min fulaanin sadiiqun xamiim lii waxaa ii sugnaaday min fulaanin hebel xaggiisa waxaa iiga sugnaaday sadiiqun saaxiib xamiimun arrinkayga aad ugu ihtimaamaya ugu dadaalaya oo dee dhiiggiisu ii diirayo ya aw fii wuxuu kaloo ku dhacaa intizaacaasi bifii erayga fiia xarafka fiia buu ku dhacaa kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalkiisa allah uu yidhi lahum waxaa u sugnaaday gaalada cadowyada ilaahay fiiha jahannamo gudaheeda waxa ugu sugnaaday daaru lkhuldi daartii waaritaanka aw ilbaa'i ama intizaacaasi wuxuu ku xasilayaa bilba ba buu ku xasilaya xarafka ba in loo adeegsado naxwu lain sa'alta fulaanan latas'alanna bihi albaxra ilaahay baan ku dhaartay lain sa'alta haddaad weydiisato fulaana hebel latas'alanna waxaad weydiisanaysaa bihi albaxra isaga waxaad ku weydiisanaysaa ay bifulaan albaxra bad kaannahu bad inaad wax weydiisatid aw bimukhaatabati linsaani nafsahu ama waxay ku dhacdaa khitaabka shakhsigu la khitaabayo la hadlayo naftiisa xuruuftaa midnaba uma adeegsan ee naftiisiibuu wuxuu ka soo siibayaa ka'anahu shakhsi kale ka soo baxay ou shaqsi kale la hadlay ka qowlihi waa sida shaacirku hadalku yidhi laa khayla cindaka tuhdiiha walaa maalun falyuscid innutqu in lam tuscid ilxaalu wuxuu uhi laa khayla cindaka waa baxru basiid weeye innaba wax fardiya agtaada kuma sugna fardahaasoo tuhdiiha aad hadiyaynayso hadiyad u bixinayso dabacaadka qaarkood tahdiiha bay qorayaan laakiin waa halad saxdu waxay tahay waa tuhdiiha waa min alihdaa walaa maalun maalla ma jiro waa in la tanwiiniyaa oo maalun la yidhaahdaa sida dabacaadka qaar ku dhacday walaa maalu waa khalad walaa maalun wax maal la yidhaahdaana ma jiro oo isagana aad hadiyeyso falyuscid innutqu ha kaalmeeyo hadalku in lam tuscid ilxaalu haddaan ficilkiiyo xaalku wax kaalmaynin bimacnaa waxa weye xoolo wax kaalmaynaya haddaanad haynin oo ficlan ruuxi aad ku taageerayso haatan hadal wanaagsan ku dheh aw bikayri daalik ama intaa la soo sheegay waxaan ahayn ayuu ku xasilayaa tajriidku ka qowlihi sida shaacirku hadalku yidhi falain baqiitu laarxalanna lighaswatin waa baxru kaamil ay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la in baqiitu haddii aan baaqi noqdo ay xayan xaalaan noolahay la arxalanna yacni guure o guure o guure lighaswatin duullaan u guure duullaankaasoo taxwii koobaysa alghanaa'ima haniimooyinkii iyo xoolaha furka ah aw yamuuta kariimu ilaa an yamuuta kariimu kariim inuu dhinta mooye shicir aakhirkii lama tanwiiniyo mamnuuc wey ilaa an yamuuta kariimu kariim inuu dhinto mooyaane kariimkana isagaa isu jeeda mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum noocay inoo sheegayaan wuxuu ku saabsan yahay tajriid wax la yidhahdo tajriid waa maxay shay baa wax laga soo siibayaa kaannahu shakhsigii ama markaa shaygii ayaa shay kale laga soo siibaya kaannahu inay laba kale yihiin marka shay sifo u saaxiiba arrin sifo u saaxiiba ayaa arrin kale laga soo siibayaa oo la mid ah mubaalaqa daraaddeed baana looga soo siibaya marka mar waxa dhacda waa sidada xarafka min ama xarafka fii ama xarafka baa saddexdaa mid in lagaga soo siibaa dhacda oo ka muntasicee la soo siibay la gesho lii min fulaanin sadiiqun lii sadiiqun xamiimun halkuu odhan lahaa ayuu markaa wuxuu doonay cibaaro ka ablaqsan oo ka xeeldheeraansho badan inuu cabiro hadduu odhan lahaa lii sadiiqun xamiimun waxaa i sugnaaday saaxiib xamiimun arrinkayga aad ugu dadaalayo arrinkayga aad u danaynaya waa macno la fahmayo waadixa laakiin in la yidhaahdo lii min fulaanin hebel xaggiisa waxaa iga sugnaaday sadiiqun xamiimun cibaaradu waxay u eg tahay hebel iyo sadiiqu inay kala duwan yihiin oo kala laba yihiin kaanahu laba ay kala yihiin oo shakhsigan shakhsi kale ka soo baxay shakhsigaa kalena uu xamiim u yahay sidaa wuxuu u cabirayaa oo uga dhigayaa inuu waxa weeye markaa cibaaradii uu ka dhigo ablaq inay ka tahay sida hadduu odhan lahaa lii sadiiqun xamiim kaannahu sadaaqada ciddaa uu la leeyahay ay noqotayba shakhsi kale oo isaga aan ahayn oo mutashakhisatun fii daatin ukhraa isla shakhsiganna ka mid a ah. marka waa cibaara ablaq xagga qur'aanka waxaa ka mida ah iyadoo fiil gashay lahum fiiha daaru lkhuldi lahum daarulkhuldi in la yidhaahdo ama lahum jahannamu in la yidhaahdo waxaa ka ablaqsan oo ka xeel dheeraansha badan in la lahum fiiha daaru lkhuldi fiihaadu waxay u noqonaysaa jahanama daarul khuldigana jahannamuun baa loo jeedaa marka waxaa laga soo siibay waasitada fii baa lagaga soo siibay oo tajriid lagu sameeyey kaannahu sida waxa weeye aad mooddo daarulkhuldiga iyo jahannama inay kala laba yihiin ee ahlu naarka daarulkhuldigoodu wuxuu noqonayaa u naarta ayuunbuu noqonaya marka waxay noqonaysaa cibaaro ablaq ah ama ba waa sidadeed la gesho oo la yahahda lain sa'alta fulaanan latas'alanna bihi albaxra waxaad ku weydiisanaysaa fulaanka albaxra bad hadduu odhan lahaa lain sa'alta fulaanan latas'alanna albaxra hebel haddaad weydiisato bad wax weydiisatay laakiin wuxuu kaga sii xildheeraansha badnaysiiyey markuu yidhi bihi marka kaannahu ay kala duwan yihiin bad baad wax weydiisanaysaayo latas'alanna bihi fulaan waxaad ku weydiisanaysaa albaxra bad albaxrana fulaankaa looga jeedaa oo waxaa la yidhahdaa ruuxa deeqsigaa waxaa la yidhaahdaa waa baxrun waa bad baa la yidhahdaa ya oo sida badda mawjadaheedu dee aynay u dhammaanayn ayaa ruuxana deeqdiisa lagu metelayaa saasoo kale marka deeqsiga waxaa laga cabiraa inuu baxri yahay marka baxriga la sheegayo iyo bihidu kay ku dhacaysaa damiirku kuu ku dhacaya waa isla shaksi waaxid laakiin mubaalaqa ahaan baa kala laba laga dhigay waa cibaara ablaq ama waxay noqonaysaa inuu naftiisa la khitaabo kale xaraf ma adeegsan isagiiba wuxuu iska dhigayaa laba shakhsi oo midna hadlayo oo mutakallim yahay midna mukhaatab yaho lala hadlayo laboo kaleu iska dhigaya tajriid baa la yidhahda wuxuu uhi laa khayla cindaka ciduu la hadlayaa shakhsi kale maahae waa isla isaga niyahow farda aad hadiyaysa ma haysid xoolo aad hadiyayso bixisana ma haysa marba hadday caynkaa tahay hadalku waxa kaalmeeyo xoolo wax kaalmeeya haddaad weydi isagaa isla hadlaya intazaca min nafsihi shaksan aakhara waa kaa uu la khitaabaya la hadlaya aw bigayri daalik ama intaa waxaan ahayn buu ku dhacaa ka qowlihi fala in baqiitu larxalanna lighaswatin oo bimacnaa waxa weeye xuruufta waasitadeedana kuma dhicin mukhaatabo uu isla hadlayana kuma dhicin waxaad mooddaa shay gaa'i buu ka hadlayaa aan jooginba meesha isagaana isu jeedo kuu sheegayaa ee uu ka hadlayaa waa isaga laakiin waasidadii xuruuftana kuma dhicin mukhaatabana kuma imanoo islama hadlayo waxaad mooddaa shakhsi maqan inuu ka hadlayo oo ay tahay mukhaatabo ayna ahayn falain baqiitu larxalanna ligazwatin taxwil hanaa'ima aw yamuuta kariimun ilaa an yamuuta kariimun inuu kariim dhinto mooye sidaa yeele kariimka dhimanaya waxaad moodaysaa uu sheegayo shasi kale inuu sheegayo isagaase isku wada ya kariimka uu sheegaya waa isaga laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiima ila qiilan salaaman salaama maxay noqonaysa laa yasmacuuna fiiha taakiidu almadxi bima yushbihu dama waayo laqwiga iyo ta'siimka kama mid aha ee odhaahdan salaaman la odhanayaa laysa min allagwi wala min ata'siim marka waxay noqonaysaa ta'kiidu lmadxi bima yushbihu dama laa yasmacuuna fiiha lagwan ila salaama iyana maxay noqonaysaa waa sidii oo kale hal tanqimuuna mina ila an aamanna billahi wama unzila ilayna waa saasoo kale maa yanqimu bnu jamiilin ila anahu kana faqiira faahnaahu allah nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam xadiiska saxiixa ibnu jamiil ninkan la yidhaahdaa wax kale kuma karaahiyaysanayo inuu zakada bixiyo ilaa annahu kaana faqiiran faahnaahu allah inuu faqiir ahaan jiray mooyaane oo dabeed ilahay qani ka dhigay muxuu noqonayaa markaas taakiidu dami bima yushbihu lmadxa ayuu noqonaya wahaakada tajriidka waa la fahman filaya waa yahay waxaa soo gelaya tajriidka waxay culamada qaar ka cabiraan citaabu lmar'i nafsahu ruuxu naftiisa inuu canaananayo ama uu tiraanyoonayo yaa xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaah yo yaa laytanii waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen min qabiili altajriid xusnu nooca saddex iyo labaatanaad ee ka mid ah muxasinaadka macnawiga ah waa tacliil wanaagsan in la sameeyo shay baa waxaa loo sheegayaa sababayn xusnu tacliil baa laga cabbiraa huwa an yudacaa waa in la sheegto liwasfin wasfi ayaa waxaa loo sheeganayaa cilatun hayru xaqiiqiyatin cillo aan xaqiiqi ahayn oo dhab ahayn aan waaqici ahayn oo fiiha haraaba ay ku sugan tahay hariibnimo yanii ay ku sugan tahay waa waxaan loo baran oo la qariibsanayo waa cillo iddicaa ah oo sheegasho ah xaqiiqi ama waaqicina ma aha laakiin isagaa doonaya hadalka inuu ku quruxsado inay cilladu taa tahay ka qowlihi sida shaacirku hadalku yidhi oo kale weeye low lam takun niyatu ljawzaai khidmatahu wa baxru basiid low lam takun haddaynay ahaan lahayn niyat ljawsaa'i xidigta jawsaa la yidhaahdaa niyadeedu haddaynay ahaan lahayn iyo qasadkeedu khidmatahu inay isaga u shaqayso haddaynay ahaan lahayn lamaa ra'ayta calayha ciqda muntatiqi kumaad aragteen korkeeda kii dhexda xidhanayay xidhistiisii kumaad aragteen nitaaqa waxaa la yidhaahdaa waxa dhexda lagu xidho ama dulc ha ahaado ama wax la mid ha ahaado wixii dhexda lagu xidho ayaa waxa lahaha nitaaq marka xiddigan jawsaaga la yidhaahdo waxay culammadu yidhaahdeen xidigo kale ayaa hareeraheeda ah marka waxay yidhaahdaan waxaa laga cabbiraa siday ugu hareeraysayn xidiguhu kaannahu marka ay u yihiin oo kale dulucoo kale ay u yihiin oo mindaqatuljawsaa baa la yidhahdaa xidigaha kale carabtu ku itlaaqaan marka shaksi buu ammaanayaa shaksigi wuu ammaantiisii ku talax tegayaa markaasuu wuxuu leeyahay xidigta jawza la yidhaahdaa isaga inay u khidmaysay doonaysaa haddaynay doonayn isaga inay u khidmayso ya yacni dulcamay soo xidhateen oo ismay soo majirteen ee waxay xidigaha kale isugu soo geedaantay oo dulca u soo xidhatay si ay ugu shaqayso isaga oo u khidmayso xusnu tacliil bay ka cabireen ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa xusnu tacliil maahee waa kadibu tacliil buuli waa tacliil beena waayo wax jira maaha waa war khilaafsan mukhaalif lilwaaqic marka xusnu tacliil maaha waa kadibu tacliil buuli laakiin saasay ku magacaabeen calaa kulli xaal shaygii waxa weeye cilladii dhabta ahayd aan loo sheegin ee arrin cillo oo la sheeganaayo sabab aan xaqiiqi ahayn oo hadalka lagu qurxinayo la sheegto ayaa xusnu tacliilka laga cabbiray macnuhu wuxuu noqonayaa maliix waa macaanaanaya waa wanaagsanaanaya waa quruxsanaanaya waaqicina maaha waxaa ka mid a ah laa tunkirii caطla alkariimi min alghina faasaylu xarbun lilmakaani alcaali ha inkirin buu yidhi oo ha diidin ruuxa sharafta lehee wanaagsani inuu ghaninimo ka madhnaado ha qoonsan ha qoonsannin arrinkaas tii buu doonayaa sabab inuu u sameeyo sababtaas waa maxay fasaylu xarbun lilmakaani alcaali daadku col buu la yahay meesha sarraysa ninka kariimkiina wuxuu ka dhigan yahay kal makaani alcaali xooluhuna waxay ka dhigan yihiin ka sayli sidaan daadku meesha sarrayse aanu u korin ayaa ninka sharafta lena aan xoole ugu tegin ee uu iska faramadhan yahay dee waaqici maaha dad badanoo sharaf laho oo xoolole baa jira ya laakiin wuxuu doonayaa isagu tiisa inuu ku qurxiyo hadalka siduu u dhigaayo wuxuu doonayaa inuu ku qurxiyo tacliilkan iyo sababtan uu sheegaayo xusnu tacliil baa la yidhi ya xusnu tacliil bay ku cabbireen wuxuu ihi wamaa kulfat lbadri lmuniiri qadiimatan walaakinaha fii wajhihi asaru latmi waa iska iddiaa waxay noqonaysaa xusnu tacliil lamaa ra'ayta maadani waa naafiyo lamaa odhan maysid waa maa naafiyaa laamku galay marka lamma in la yidhahda maaha waa lama jawaabu low marka maa naafiye ay horaan dhacdo oo hadal maadaa naafiyadii ay gashay lagaga jawaabayo lowda haaliban laamka lama gelin sida haalibkaa laamka lama gelin saas aawadeed qur-aanka marna kuma iman jawaabu low oo nafyi dhacday maadaasoo kale oo laam la geshiy fii jamiici alqur'aan waxay ku timi maqaamka isbaat marka la joogo uuna hadalka aan la nafyinayn ayaa haalibanna laamka la geshaa marmarna laga reebaa laakiin maa naafiye ah jumlo manfiye ay hadday dhacdo oo manfiyatun bimaa ay tahay qur'aanka kuma soo aroorin iyadoo laamka la geshay walow shaaa rabbuka maa facaluu lamaa facaluuhu lama odhan fii jamiici alqur'aanna waa saas laakiin markay musbat tahay jumla musbata markay tahay ayaa haaliban laamka la geshaa qur'aanka marmarka qaarkoodna laga xadfaa fii suurati alwaaqicana labaduba waa ku yimaadeen laakiin waa fasiix oo bacdu alashcaar baa ku yimi walow nucta alkhiyaara lama iftaraqna walakin laa khiyaara maca allayaali walow nucta alkhiyaara haddii khiyaar nala siin lahaa lama ftaraqnaa ma ftaraqnaa ma odhan shaacirku y lama ftaraqnaa buuli marka waa fasiix walow afsaxa ka ahaato inaan la gelin halkanna waxay ku timi sidaas ayay ku timi iyadoo laamka la gesho afariyo labaatan itilaafu lafdi maca almacnaa lafdigu inuu waafaqo macnaha huwa an takuuna alalfaadu waa inay noqoto erayadu muwaafiqatan lilmacaani qaar waafaqaya macnayaasha fatukhtaaru alalfaadu waxaa la dooranayaa erayada aljazlatu waaweyn ayaa la dooranaya waalcibaaraatu ashadiida iyo erayada adag baa la dooranayaa ee xoogga leh ee adag lilfakhri waxaa loo dooranayaa faanka iyo walxamaasati geesnimada waayo ruux hadduu geesnimo samaynayo dagaalamayo yataxamas waalkalimaatu raqiiqa waa jumlo cusub waalkalimaatu araqiiqatu kelmadaha debicsan waalcibaaraatu allayinatu iyo erayada jilicsan lilghazali wa naxwi waxay u sugnaadeen lilghazali waxyaalaha markaa ku saabsan dumarka iyo ammaantooda iyo wanaxwihi naxwihi waxa la midka shicirka dumarka ku saabsan iyo ammaantooda ayaa waxaa la yidhahaa ghazal iyo tashbiib baa la yidhahdaa ka qowlihi sida bashaar ibnu burdi hadalku yidhi idaa maa qadibnaa qadbatan mudariyatan hataknaa xijaaba ashamsi aw qatara dama waa baxru tawiil wuxuu idhi idaa maa qadibnaa haddaanu cadhoonno qadbatan cadho mudariyatan mudar loo nisbeeyey ra'du waa hoos dhigantahay sida saxiixa ah nushadan hayo waxaa ku dhacday kordhig laakiin waa sabqu qalam caradaasoo mudariyatan mudar loo nisbeeyey hatakna waxaanu goynaynaa xijaab shamsi qoraxda xijaabkeeda iyo teedkeeda aw qatarat ama waxay daadinaysaa da'aysaa damaa dhiig waa iska idicaa idaa ma acarna haddaannu ammaanaysiinno sayidan mid mudan oo min qabiilatin qabiilo ka mid ah qabiilo kale dura mimbarin waa nin faanaya mimbar halka ugu sarraysa haddaannu ammaanaysiinno o naha mimbarka kor aanu korsiino sallaa calayna wasallama waa nagu sallinayaa waanana salaamaya waana noo ducaynaya yacni waa wuxuu keenay waa fakhri ruuxu markuu faanayana waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo dee khayr waaqica hadduu doono inuu markaa keeno waxaa gabayguna waa ka xag jiraayo waxaa la yidhaahdaa akdabuhu acdabuh inta ugu beenta badan baa ugu macaan gabayga sidiisaba inta ugu beenta badan baa ugu macaan inta yidhaha hadda ku celi ku celi muxuu yidhi waa halka ugu beenta badane khatartaha ya marka waxaanuu sheeganayaa waa fakri ammaanu marka calaa kulli xaal waxaad ka qaadataa hadalka marka looga jeedo xamaasada iyo fakhri iyo wax la mida hadallo waaweyn oo adadag baa la isticmaalaa buuli waa usluubka balaaqada hadalka ku habboon kalimaadka jilicsan ee debicsan lama isticmaalo cibaaraba cibaaraday ka adag tahay ee ka qawisan tahay ee jasiilada ah baa la isticmaalaa marka markuu faanayay saas u cabiray idaa maa hadibnaa khadbatan mudariyatan mudar ibnu macadi ibnu cadnaan yani waxa weeye waa ashrafu qabaa'il carab yani waana qolada marka ay kasii mid yihiin qurayshi ka mid tahay qurayshi farac waxay ka tahay mudar xagga sare mudar bay ka noqonayaan marka mudar waxay koobsanaysaa qurayshiyo qabaa'il kale ayaa mudar la ysku odhanaya marka haddaanu cadhoonna buu idhi khadbatan cadho mudariyatan reer mudar loo nisbeeyo cadhadii reer mudar lagu yaqaanay oo kale aanu cadhoonno xatakna xijaabo shamsi kulaha teedka qoraxdaba waa jaraynaa waa goynaynaa iska beelina aw qadara dama ama waxay da'aysaa buu yihi markaysaa dhiig markaannu nin kale oo mudan oo qabiilo kale ah mimbarka ammaanaysiino aanu dhahno bal hadda mimbarka u bax annagu nagu sallinayaana salaamaya bu kuleeyi madxiga iyagii ammaanta yadaba ka dhammaan maayo waayo ammaan kale uu naga horgeeyo ma hayo mar haddaanu haynin waa inuu taayada ku wardiyaa wa qowlihi iyo sida hadalkii isla shaacirkaasi yidhi waa bashaar ibnu burdiye lam yatul laylii walaakin lam anam wa nafaa canii alkaraa tayfun alam waa baxru ramlin wuxuu ihi lam yatul ma dheeraan laylii habeenkaygu walaakin lam anam ha yeeshee ma seexan wanafaa nafaa canii waxaa iga eriyey xaggayga alkaraa hurdadii tayfun khayaal alam igu soo degay marka alam waa la reebaya waa faacilaatun faacilaatun faacilun marka cibaarada hadda hadalkiisa hore waa cibaaraad adadag laakiin cibaaradan dambe waa debicsan tahay waayo tan dambe wuxuu u keenay lilghazal maadaamuu ghazal u keenay waa kii ku yidhi waxyaalaha ku saabsan dumarka iyo ammaantooda iyo wixii dumar ku tacalluqaa waxaa loo isticmaalaa alkalimaat alraqiiqa walcibaaraat allayina ashaacir nafsuhu baa gabaygana leh kii horena leh laakiin alfaaddu isku quwo miyay tahay xagga jazaalada iyo adayga iyo qarada iyo cuddoonaanta hadalku marka uu cuddoon yahay isku mid maaha marka waxaa tan iyo ta hore halkaa hore waanaan baraarujin in lam tuscid ilxaalu xaal lafdi ahaan marka xaal yudakar wa yu'anas xaal waa la tadkiiriya waana la ta'niisiya xaalatun in la yidhahdo waa dhacdaa laakiin iyadoo aan ta'da la gelin oo xaalun la yidhi ayaa marna sidii mudakar loola dhaqmaa marna sidii mu'anas loola dhaqmaa waxaana badan in mu'anasnimo loola dhaqmo sida shaacirku uu yidhi idaa acjabatka xaalun min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya wuxuu idaa acjabadka hadday ku yaab geliso xaalun xaalatun ma odhana xaalun buu yidhi waa ta'niisiye caamilkii waa u min imri'in xaal shakhsi xaggii ka ahaaday hadday ku yaab geliso oo uu kaa yaabiyo fadachu ka tag buu yidhi wawaakil amrahu wallayaaliya u tala saaro arrinkiisa iyo isu daa habeennada isu daa marka acjabadka ayuu tanna waa saas idaada wuxuu raaciyey maa shaacirku idaada markay maa raacdo maxay noqotaa idaa maa haddii la yidhahdo maadu waxay noqotaa markaa zaaida zaaida ama masiida yacani muakida qur-aanka hadday tahay waxaa la odhanayaa waa muakida ama waxa weeye waa masiida liltawkiid yaa aaliban khud faa'ida bacda idaa maa zaaida muxasinaat lafdiya tashaabuh alatraaf muxasinaadki waxay u qaybsamaan laba qaybood macnawiya iyo lafdiy tii macnawiyada ahayd waxaynu soo aragnay ilaa afar iyo labaatan nooc ayaa mashaa'ikhdu soo arooriyey tii lafdiyada ahayd iyadana anwaac buu ka soo aroorinayaan waxaa ugu horeeya tashaabuh alatraaf wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka